لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أما بعد <clears throat> بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام أما بعد بعد المذكور kan laa sheegi bacdi shay fakad rawaynaa may werinay can caliy bni abi alibin cali bin abi alib heshe may ku werinay wa cabdillaahi wa can cabdillaahi bni mascuud heshe may ku werinay wa mucaad bni jabalin wa can mucaad bni jabalin mucaad bni jabal heshe may ku وabidardaay abidarda heshe may kuriyay وabni cmara وan iبni cmar iبni cmar may kuriyay وabni cabasi وan iبni cabasi cabdالlahi بn cabas heshe may kuriyay وaanas iبni maliki وan anas iبni maliki anas بن malik may kuriyay وaabi hurayrata وan abi hurayrata abi hurayra may kuriyay وaabi sacيidi وan abi sacيidi الkudri رadi الlahu canhu abu sacيidi الkudri heshe may kuriyay min drogin وadiyaale heshe ka kuriyay durugdaas oo kahiiraatin fara badan biriwaayaatin riwaayaat may kakurinay riwaayaatkaas oo mutanawicaatin nooc nooce may kurinay ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam bo qaala huwa rasuulka kagooli man xafida lanki xifdiyo calaa ummati liajli ummati umaday darti e han xifdiyo hadi arbaciin afartun han xifdiyo xadiian min xadiiin xadiie min amri diiniha diin lummati umadan diinkeeda diinka aas kumide eh, han xifdiyo bacata allahu tacaala ilaahay biyey humankaasa biye yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama qiyaama maalinteediyo ilaahay biye fi zumrati lfugahaai fugahada yani jamaacadooda dhahdiyo yaka biye walfugahaai fi zumrati lculamaai culamada yani jamaacadooda dhahdiyo usoo kasugniha biye waay dadidis meelo donta ilaahay biye waay wa fi riwaayatin bacata allahu tacaala ilaahay humankaasay habiye fakihan halakoni fakihan aleyki onyo dinta fahamsan fakihe ihabiye caaliman halakoni caaliman hal alimiye ihabiye wa fi riwaayati abidarda abidarda riwaayadiis may kusugnaatey qala nabiyu naw may kagolay sala allahu alayhi wasalam wakuntan may bahaadey lahu liman mankaas may nhaaday yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama qiyaama maalinteed may nhaaday shaafican kin shafaaca yahaade wa shahiidan kin markaasnagadaw yahaade wa fi riwaayatin riwaayat ibni masudin cabdاللahi بن masud riwaayadiisna may kasugnaatey qiila lahu yani lh lah liman man xafida arbaciina haditan afartunkaas hadid lanka hifdi may lanka gooley udkul gal min ayi abwaabi اljana jinad ilbaabyaalkeeda tika e shiitaada doonta gal salan wa fi riwaayat ibni cumar ibni cumar riwaayadiis may kasugnaatey anahu yani waa kay saas waay kataba kutiba huwa mankaasa laabtuge fi zumrat lculamaai culmada yani jamaacadooda dhahdiyo yalakaabtoge wacushira huwa kaas walkulmiya fi zumrati shuhadaai yani waa kay shahiidinta jamaacadooda dhahdiyo lakulmiya wa ah yani waa kay waqad itafaqa alxufaado culmada xufaadama iskuwaafageena cala anahu ana alxadiida xadiidkan kan e yani waa kay xadiidun xadiid eye xadiidkaasoo daciifun daciif eye wain kasura duruguho walaw kasura duruguho borogol xadii xadiiska wadiyaalshay haaba badate ini daciifay saasas kuwaafage fakad sanafa alculamaau culamadu may basanifeena ya radia allahu tacaala canhum fi hada albaabi baabkan kan may sanifeena maya sanife laa yuxsaa lan kooban huwa maaga min almusanafaati kutub ila sanifo ine fa awalu man shasi kan horeeyo calimtu an oguhumanka ogaado sanafa kad sanafa halayki sanafi fi fi hada albaabi sanifi an oga kan an horeeyo cabdاللaahi بن مbaaرk waay uma محamed بنu aslm adosiy magaaladiis dosi lang nisbey waay alcalim calimka ay arabaniyo saba lang nisbey uma alxasan yani wa kay xasan بnu sufyan waay annasawiyo nasawi lang nisbey magaaladiis wa abu bakrin abu bakr alajuriy ajuri lang nisbey waay wa abu bakrin abu bakr waay محamed بnu ibrahim leray alasbahaniy magaaladiis asbahani lang nisbey wdaragudniy imamki daragudna leray waay walxaakim imam xaakim waay وabu نعaymi abu نعaym way وabu cabdالرحman abi cabdiلرحman asulamiy qabil sulami ling nisbey way وabu sacdin abu sacd way almaliniy her malini ling nisbey وabu cثmana abu cثman way asabuniy sabun gadgad ling nisbey وcabdاللahi بn mحamdin cabdالlahi بn mحamed way alansariy ansari ling nisbey وabu bakrin abu bakr way albeyhaqiy magalis beyhaqi ling nisbey وakhalago halgiyaal way halgeyaalkaas oo laa yuxsawna lan koobo korno min almutaqadimiina culmadii hormaren e walmutaahiriina culmadii gadaal maren ine wagad xaqiigi dhab ahaana istakartu laha tacaala baabkan baabularbiciin intan culmo eye baabularbiciin bijengumana wagad istakartu laha tacaala ilahiya ku kheyr dalabi fi jamci arbaciina afartan kulmiya kodiya ilahay ku kheyr dalabi may wan ibtidaan liajli ibtidaain baysi darteed oo bihaulaai kuwan alaimati imaamiyalkan alikdayda walaclaami cilmi badnaa in lakadadiya waxufaad lislaami islaamka xaafidiintiisa lakadayda wakad itafaqa lculamaau culimadu ma iswaafageena calaa jawaazi lcamali camal fal binaanantiis iya iswaafagen bilxadiisi hadii lakacamal falo kor xadiiskaas oo laciifi laciif lakacamal falo kor inta lan kacamal falay fi laxkaami miya maya walcaqaaidi miya maya fi fadaail lacmaalina lankacamal falaw aw xadiis daciife xagidama lankacamal falaw axkaamna xugungna malankamal falaw laakin may lanka camal fale fadail acmaal camalyaalo fadliyaalsho camalyaalo oo fadlo leh hadii xadiidka amaanahay o camal fadlo lelay sheegahay lankaas inta intan sameeyhaan ajara helellaley walka camal fal koro cibaadadiyadahat wal samey koro oo musanifiinta saasa iskuwaafageeno culimada eh inay hadii laciifa laka camal falo koro hadidka hadaa moodnanin laciif waleri laciif bahaade kolkan walka camal falo koro wamaca hada وamaca jawaazi lcamali bilxadiidi aciifi xadiid daciif camalfalshay binaanantisla lagabo falaysa actimaadi ana tiirsadawkay mahaan calaa hada alxadiidi hadiidkan kan ana tiirsadaw mahaan bal calaa qawlihi bal actamidu tiirsadey calaa qawlihi qawli nabiy nabo goolshee tiirsadey sala allahu alayhi wasalam fi lahaadiisi ahaadiisdati kagooli ahaadiistaas oo asaxiyati ansaxin dhahdiyo kagooli liyubaligi shaahidu kagooli liyubaligi deersiyoy ashaahidu kano xaadirka minkum isinhaalsin kumidey algaaiba kan magn hedoorsiyey i wa qawlihi bal calaa qawlihi qawli nabi nabo goolshiye iskuday sala allahu calayhi wasalam oo rasuulka kagooli nadara allaahu alla noori imraan gof alla noori imraagaasoo oo samica huwa imraaga dheegay maqaalatii goolkay dheegi fawacaa huwa imraaga xifdiyey haa magaaladii anoo dheegi xifdi faaddaa huwa imraaga haddana gududay haa magaaladii edaiti gududi kamasidin gududi samica huwa imraagan dheegi haa magaaladan dheegin gududi aadiistasa iskudee war inkastoo xadiiska daciifka falaahi amaalan kamal fala kor haddana xadiisadan saxiix ho ah walbanka janeeba jare hanasna ictimaadaha yari saas darteed iyo afartan hadiisan jamciye li musanif uma min alculamaai man jamaca alarbaciina fi usuli diini ee musanifka raximah llahu may baliya yani may ha بس basmala iyo xamdala iyo salaad iyo salim ha sheegay markaas kabacd meeray ama bacdu may lakoy kalimatu yani ama bacdu iya kalimadaas oo kalimatu ama bacdu laraw maylan kase yani ahe yani wa kay uslub lkalaam kalaamka uslub shay wanaagsan yalan kase kalimo oo la sheegow kalimatun tudkaru kalimo la sheegow lilintiqaali guurowa lin sheege min nawcin alka guure min alkalaami e ilaa nawcin aakara minhu min alkalaam nooco hadal laka guure nooco kal yalan guure markaasa lalakoy ama bacdu wan وayustaحab اltiyaan lukooy lasunaaya biha kelimadeeda fi awal kutub kutubta wilsho lakulukooy wlkhuda fi awal اlkudab khudabta wilsho lakulukooy tidaan bالnabiyi sala الlahu عalayه wasalam nabaga lakadayday ama bacdu ta salshe ma haytay mahma yakun min shayin bacdu sahayta salshe mahmati yakunti walhadafay boosyo ama alistaaji maqaamsho listaaji ama bacdu bacda ma taqadama wreed bacd almadkuuri kan laa sheegi bacdi shay min albasmalati walxamdalati wama macahuma ama bacdu bacd almadkuuri kan laa sheegi bacdi shay min albasmalati walxamdalati wasalaatu wasalaame kan laa sheegi kabacd fakad rawaynaa faaqulu laka ana maykinka gooley yani kad rawaynaa kad nagalnaa ha guurini can amiir lmu'miniina muminiinta amiirkooda maha ka guurinay caliy bni abi aalibin cali bin abi aalib leraay magaashay wa cabdillaahi bni mascuudin wa can cabdillaahi bni mascuud maha ka guurinay wa mucaadin wacan mucaadi bni jabalin mucaad bni jabal faqihu hadi uma maya ka guurinay wa abi dardaai abi darda maya ka guurinay abi darda kuni waa magaashay cuwaymir bin zeda lerey wa cabdillaahi bni cumar waan ibni cumar cabdillaahi waan cabdillaahi bni cumar maya ka guurinay وan iبni cabاsin وan cabdالlahi بni cabاsin cabdالlahi بn cabاs maya ka guurinay وanasin وan anas بni maliki anas بn malik maya ka guurinay وabi hurayrata وan abi hurayrata abi hurayra maya ka guurinay magashi cabdiرaحman بn skr yalan kasay وabi سacيidin وan abi سacيidin الkudri رadi الlahu taعala canhu maya ka guurinay xafidahm الlahu min sakadihi iyo dhong ala kubadbaadi ala karaada nagda maya ka guurinay asxaabtan kulisho min dorogin wadiyaale hesho maya ka guurinay dorogdaas oo kasiiraatin dorogdaas oo kasiiraatin fara badan hesho maya ka guurinay biriwaayaatin riwaayaat maya ka guurinay riwaayaat maya ka wurinay oo bimacnaa nagalnaaewa biriwaayaatin riwaayaat ma kakurinay riwaayaatkaas oo mutanawicaatin nooc nooce kala nooce ay mukhtalifat lalfaadi riwaayadeeda alfaadiya iskhilaafsan ma kagurinay ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka ninka goli man xafida man of al gofki xafida huwa manka xifdiyo calaa ummati liajli ummati umuday daraadihan xifdiyo ey naqala lahaa liajliha umudo daraadiya wabalaga waana deersiha umudana deersi yani man xafida lanki xafdiyo calaa ummati ey man nagala lanki haguuriyo calaa ummati liajli ummati calaa bimacnaa lan calaa ummati liajli ummati umaday darteeda hanguuriyo arbaciina fartun hanguuriyo xadiian min xadiiin xadiie yani arbaciintaasoo min amri diiniha diin lummati umada diinkeeda amarkeeda kasaabsan diinta amarshe manaha lami usuul iyo furuuc iyangesumaas diinta diinta wali kasaabsano usuul e wali furuuce hadii amarsho ah, ah, kasaabsan hanguriyo lanku suge abaalmarintiis may nagdaase bacata allahu tacaala ilaahay habiye humankaaso habiye yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama qiyaama maalinteed ilaahay habiye fi zumrati lfugahaai fi jamaacati lfugahaai zumr jamacilnije fi zumrati lfugahaai fi jamaacati lfugahaai fakihinta jamaacadooda dhahdiyo yaa kabiye wa aladina ah, yacrifuna almasaa'il alfiqhiya han oo masaa'il fidiya kasaayaan jamaacadi o dhahdi o lakbiya darjadiis meela deersantua waalculamaai fi zumrat lculamaai caalimi culmada yani waa kay ha almutasifina bilcilmi wa cilma dadka kasifoween fidi layhaata cilmiga masameeye xadiis layhaada tafsir layhaadaab yani waa kay ha dadki kasifoween mansilsho yahbiye wa bacata allahu tacaala ywma alqiyaamati yabiye mankaasoy fi zumrat lfuqahaai fi jamaacati lfuqahaai fuqahada jamaacadooda dhahdi o yakbiye wlculamaai fi zumrati lculamaai culmada jamaacadooda dhahdi o yahakabiye wa culmadii oo cilmo kasifan jamaacadooda dhahdi o soo kasugunyi ya ilahay lankaasabiya fartun xadiidlehafd saas darteed maylan bahanya xadiidkan la dhegangeliyo yani afartunka xadiid oo kitaabkan isheena doon kor laku xifdi mana hadhowtina tasyiil lilaxaadiia kingnagadaaya axaadiista kalen hordhacya kinkanagadaaya shaygan fana kasta oo bad owlshe bada xifdiido aakhir shemay kingnagaday fudoda kingnagadaas kol afartonka xadid liskadayo kora kuxifdiyo baahanyi ahay mayari umado ilahay yani umadon oo umatu muhamadiya daraadi hadii ad afarton hadidan hadido badhowti fugaada kadarsamaas caalimiinta yani dardidi oo deedasalilya wa fi riwaayatin riwaaya fisha may kasugnaadey bacata allahu tacaala ilahay habiye hu habiye faqihan xaala kawni faqihan haal ay faqihi habiye caaliman xaala kawni caaliman haal ki caalim ay habiye wa usa oo faqihi ay caalimiya qiyaamaha biya fartunkaas hadisanki muddo daraadiyan ifdiyo yani mayba ba yani gaala bacdhum erena istaftaytu biabalxasani abalxasan sheeko dheraa su-aal weydi fi man owsaa lan ala lanki dardaaramay bitulusi maalihi maalshay sedmeel markilakwaalameelo lilculamaai walfuqahaai dardaarami oo waqafa caleyhim ala lculamaa walfuqahaak waqafi hal yadkulu galay fiihim fi lculamaai walfuqahaai dhahdi o galay katabat adii hadis ulmada abtugan galaayana sawar sidyar mana bacdalmodkays maalkaysid meel markilkaalmeelo culmada ilaahay iyo fugahadan dardaarmilank erom iskawaqafi erad dadka xadiiskana muxadisiintana galaayanaw nacam ari sheekha galaayan may wa kayfa laa yadkulu sen gal waayan ari mana wal halkadagaala nabiy nabaka goolay sala allahu alayه wasalam man xafida calaa ummati umaday korsheelankian hifdiyo umaday darti arbaciin hadisan hifdi min amri diiniha diin lumati mudidinsa marsha kumid bacatahu lah ilahay hadiya yawma alqiyaamati faqihan caaliman rasuulka eri maingalwaay eri lankusuga usul wa fi riwaayati abi darda abi darda riwaayadiis may kasugnaatey riwaayaadki mutanawicaadki walkin tilmaamegda wa kuntu an haale wari rasuulka sala allahu alayه wasalam lahu liman xafida arbaciina xadiisan lium calaa ummati wa lankaasa fartunka hadis xafdi ya ma ingnagdeeyaray rasuulka yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama shaafican ki in shafaaca ye haade yani shaafac may bua shafa lankan kin shafaace markila may bua lanka adakahaysidiye nseedey lankan ili dhiido fade were akhyarang nagde kuntu lah liman yawma alqiyaamati aade shaafican ki in shafaacaade ey saailan min allahi ilahay heshe mayn warsadey an yatajaawaza can dunuubihi ilahu lankan dembi shay dhaaf afartun hadisa umadahangesan erewa wa shahiidan wa kuntu lah liman mankaas an haade shahiidanki markaas nagadaw waa wari rasuulka sala allahu alay salam ini derji sarayto mududay wa culuwi martabatihi derjidi sarayto markaas nagadaer lankaas oo afartunka hadis ha ifdi sadagaas yalen afartunka hadis la xifdiya wa fi riwaayati ibni mascuud cabdillaahi ibni mascuud riwaayadiis may kasugnaatay iila lahu liman xafida walay igila lamirka nagde lang ali lanki afartunkaas hadis xifdi may lang erey udkul lan yahaw gal ola gudute fartun hadisa umudun daraadi ang ibdida ingurida insheegda gala lere min ayi abwaabi ljanati janad ilbaabiyaalkeeda tika eh shitaada fadaasa gala lere mana ilbaab janaado siyeed ilbaabiya leta siyeedka walan kure markaasa lalayi macne fadaasku gal baab kastoob walanka weerey intaha gal iya lere ikraaman wa tacdiiman lahua usiliwiinayo malagii oo oh, malaa baabiyaalka lang wakaaladiya lang gaal lankas intaa gaal afarta siyesilba jinaade tan tanhagugol tanhagol dheere mana yani saasu hadhowti reed usumay lay kugalay ti oo oh, lang qadari taasay lang galay yan lay kugala wa ti hortab ilaahay camal shay yani waa kay fi cilmihi ilaahay ka dhagay ini lankan kugala dhagi taasay kugalay taasa lang gorxiya taasa gala reed laakin ikraaman i wa tacliiman asiyeeskaba lang wa fi fadlagaasa lay afartunka hadisafiyawshe wala ani humbaarti ini afartun xadis jamciyo taasoo la imaamnawared wa fi riwaayati ibni cumar cabdillaahi bn cumar riwaayadiis may kusugnaatey kutiba huwa mankaas wal abtuge fi zumrati lculamaai culimada jamaacadooda dhahdiyo laka abtuge wa e duma ilayhim ila culamaai landume fa fi riwaayatin kutiba huwa manki wal abtuge fi zumrati lculamaai culimada jamaacadooda dhahdiyo laka abtuge e duma ilayhim ila lculamaa culimada landume mana oo yani culamada lamdumeeta faididi maybu aha ajar oo ajaryaalki culamada helaayen ajar kumida wahele lankaas safartunkaas hadid umado daraadeen hebdi waxushira huwa manki walkulmiye kulmiye fi zumrati shuhadaai dadki shahiidinta ilahay dartis ngeeriyoodan shahide jamaacadooda dhahdiyo lakulmiye lilay lankaas lankaas safartunka adid hebdi fa yucdaa mitlu manaazilihim manzilyaalki shuhadad helaayeen oo kaliya lisiya mana sawaabkisa oo kale lasiiya yani saas a wakad warada ma ha orooray anahu shaniya yuusanu ini lamiizama ha oroori madaad lculamaai culmada ilaahay yani hangaasti walka goro jaran ini miisanka la saaraw aladi yani ayalxabru hangaas wa aladi yaktubuna bihi bilmadaadi hangaastiyeede yo walka abtugu jaren fa yurajaxu yani wal rajaxe bayna hadihi riwaayaati yani kalkun dadka ba isumidn hayn riwaayaadkan afartunka xadiis yani wa kayhan saas oo lanka afartunka xadiis ifdiyaw reed dadka xaafidiinta afartunka iftiyaayaan maraatibti o iskhilaafsantu reed mana oo maylka jamci saasalka rajahay fa yurajaxu bayna hadi riwaayaat riwaayaatkan hanga maylka rajaxey tib toosado nooco sheegahayt ogda kalkan dadka oonayo afartunka xadiis iftiyaayanga ah, maraatibti iskhilaafsan ko fi zumrati shuhadaay la kulmiye ko fi zumrati lculamaai ko janada sifadaasu gala lere ko rasuulka shaafaci shafiican nagade ko faqihan caaliman usoo la kulmiye noocyaalsho iskhilaafsan reedantan xadiis saasalkumbare watafaqa alxufaadu culmada xufaade ma isku waafageena xufaad hadi ler xaafidin la jamiyey xufaadna ka jamiy aimat lxadiis wa xadiiska imaamiyaalsi xaafidna maylan kastay culmada era langali lanki kun xadis xifdi ye xaafid ere xurfaad xaafid xaafid ajar asqalani xaafid acmal xaafid kada marki ley ulmad xaafidiinta laki tilmaama kun xadis lanki xifdi kaasa xaafid ere mana kun xadis unun afartunka bab yani afartunka badibni ah dadki horena kun xadisa korka xifdii jiran mana hooblan jeesada afartun xadis kun xadis wala xifdiyi kor quraanka dhoma la xifdisinya waqad itafaqa alxufaadu xufaada ma iswaafageen aimat lxadiis ma iswaafageen calaa anaho ana hada alxadiisa xadiiskan hadi la sheegay matnishay la sheegi xadiiskasoy xadiisun xadiis iniy iswaafageen xadiiskaasoo daciifun daciifay saasa iswaafageen ee xadiiska oobu dhurugdis badato wal iska dadarey marmar daciifnimadii ku behe xasanun lidatiha nagde ama xasanun ligayri yani ya nagde ama saxiixun ligayrihi ya nagde hadda kolka xadiidka dologdis badanta waana daciiflay waqad itafaq alcufaadu aimat lxadiis may iswaafageen calaa anahu ana hada alxadiis almadkuura xadiiskan la sheegay ba xadiiun xadiisiniy xadiiskaas oo daciifun daciifay wain kaurat walaw kaurat haba badatee duruguhu durug lxadiisi wadiyaalshay haba badate ini xadiis daciifay taasa iswaafageen waqad awlaxa dacfaha dacfa axaadiisi axaadiistan daciifnimadoodi may cadaayey ibnuljaws iwagayru ya cadiyee xadiid daciife maylka jeede walxadiid daciif maa fugida fiihi shardon min shuruudi lqabuli shuruud lqabul shardo kumid a walila waayo daciif dhere meelo baygunidana eraasi wa kulu ma can rutbat xusni kasor fahuwa daciif wahwa aqsaamun kasur eraasi wal alla walbiyo rudbat ba hoos ku maro xasan ban deeraan axaadiista sadilan giibiye saxiix iyo xasan iyo daciif sadidas axaadiista darjaalshulan giibiye saxiix iyo xasan qabul wa maqbul wa daciifna suna marduudu saasalan giibiye marki laa kutaba aaxaad iyo nayow aathaarlahan ka kabacd axaadiista may kowtalan giibiye yani mutawaatir iyo aaxaada kowtalangebiya mutawatirkaas horto dood maka jirto maqbulayo aaxaadana hadana sadilangebiye xadiis saxiie eh, iyo xadiis daciife eh, iyo xadiis xasan eh leelangebiye haddana saxiiga xasanka naftiis afar meelooda langebiye yani صaxiixun lidatihi صaxiixun ligayrihi xasanun lidatihi xasanun ligayrihi saasa langebiye afartan kolku maqbul waha wal aqbala axaadiisyo kan صaحيح لذati صaحيح لغayrihi i xasan لذati xasan لغayrihi anas maqbul kolku hang may korkooyay lacif red lacifka aksaamtisasuna badanta manaha matruk lxadis waay layn lxadis waay intu waay kada yani hadiska mursal waay munqadic waay yali usuna allah aksaam badan ale usul oda kolku warshay dhamaantis lacif may laylere wal al wali shuruط lqabul shuruudulgabool walilkuwaay hadiiskii la akbala lahay shuruudidiitis walilkuwaayo hasanba ku yaraada daciifa lere shuruudulgabuul liw litaas walilkuwaay hal sharde likuwaay itisaalu sanad oo kale sharde cadaala lanka xadiiska wuriya caadil haado sharde lanka xadiiska wuriya daabit haado sharde xadiiska shaas ankajarne lishardiye xadiiska cilo qaadixi ankajarne lishardiye intaasoy shuruudo aya la shardiye wa marki intaas shuruudo la helo xadiiska may nagday maqbul hadii intoy shuruudo shardo kumid elawaayon ah xadiiska may nagday daciif kalkan wagad itafaqa alxufaadu xufaado ma iswaafageena aimat lxadiis cala anahu ana alxadiis almadkuura xadiiska la sheegay xadiisun iya iswaafaga xadiiskaasoo daciifun daciife eh. wain kasura duruguhu walaw kasura durugu durug lxadiisi xadiidka unubkisaaba badatay ha wakad sanafa alculamaau culamadu may sanifeenen radia allahu tacaala canhum alakraada nagda fi hada albaabi baabka keew baab larbiciinaad way oo musanifka manaha kitaab shaya may kakooba fadahay afartun xadiis afartunka xadiis isku kooba fadahayo culmi in ku horeytiye laysad ibtidaaan kadayda wajaran culmi in ku horeytay culmadaasa raadshorahela dad badan oo afartun hadis kulmiyana jiraan anina saas oo kale afartun hadisa kulmiye waana afartunka afartun muhiimini nagadana fade taasa warbixina nijiyay mana waqad sanafa alculamaa culamad may sanifeene radia allahu taala canhu fi hada lbaabi baab larbiciinaat afartun baabkeed may sanifeena ma shay ya sanifen kutub ma kutub yasanifen laa yuxsaa huwa maaga koobaan min almusanafaati waxyaalo la sanifoona ah ay maa laa yucado walantirikon tirikooblang laderane minha min almusanafaat ah walantiri korne sanifen oo afarton hadis afarton hadis lay ah dadki an hado oga oo xasuusana dad kumid ee sheege lay musanif fa awalu man shafsi kan horey calimtu an ogaadi ani ban kooba korne dadka intaas kutub sanifen afarton sanifen badinyin laakin wali oo an hadda kutaabada li faawalu man shaksa kan horeeyo calimtu an ogahumankoga sanafa gad sanafa halayki sanifi fihi fi baabil arbiciinaat arbiciinaat baabkeeda sanifi lanki an ogu kan horeeyo cabdullaahi bin mubaarak waay cabdullaahi bin mubaarak taabic lkabiir wa lan taabici asaabtaa deriy saaxiibu abi xaniifa abi xaniifa talmiidkayna ey may la dhalay sanad marki cabdullaahi bin mubaarak hijrid marki boqol iyo nayaw tomon isagaal hijirada roogdi qarnigi lamaadiya dhalay yani boqol iyo nayaw siyeetay ko marki haytana geeriyoodi cabdullahi bin mubaaraka kumide wreed fa awalu man shasi kan hore yaclimton ogaadi humank sanafa gada sanafa haleyki sanifi fihi fi baabil arbiciina sanifi an ugu kan horeeyo cabdullaahi bin mubaarak waay uma ba bacda dalika hadana muhamed bnu aslam muxamed bin aslam lankileeraay addusiy magaaladis dusi ling nisbe nisbatn ilaa dus magaalo dus dheeraa ling nisbe beladun min khurasan belado beled oo khurasaan kumid ah esiadaas dhinigaas kumid aho khurasaan muhamed yani muhamed bin aslam kaasoo alcaalimo caalimka hayay cilmiga eedan kasaay alrabaniyo raba lang nisbey alrabaniyo barbaari lang nisbeeyay dadka cilmi shayka barbaariyaay arabani caalim rabani maylre man ufilat alayhi lang ali lanki lishibay alayhi alaman macaarifu rabihi rabi shay macrifyaal shay kor shay lakashabi waraba naasa dadkana barbaariyaw bicilmihi ka barbaariyaw arabani barbaariyaw lang nisbeey culumta dadka barbaariya culuma dad barew mana alcaalimu caalimkahay muhamadkaas caalimkaas arabaniy raba lang nisbey ama arabaniyu dad barbaariyaw lang nisbey dadka barbaariyaay lama boqol iyonyo afartun in lama hijirad marki roogdiya geeriyooday muxaram bilzakiya geeriyooday sheekas uma alxasanu uma alxasan bnu sufyaan xasan binu sufyaan iya kumide dadka onayo afartun hadisanifeen hadina may kumidaha xasan sufyaan xasan xasan xasan binu sufyaan wa annasawiyu magaaladiis nasawi lang nisbey annasawiyu nasawi magaaladiis nag nisbay nisbatun ilaa nasa madinatun bikhurasaanka yaalale a magaalada khurasaanka yaalo yenusaleere nasadaasa magaaladas nag nisbay wa abubakrin abubakar waay dadka oo afartunka hadis anifeng may kumidaha wa abubakrin waay kunidiis abubakar sheekhileray magaashay maylankasay mohamed bin lxusein bin cabdillaahi albakdadi alajuriyu dhooba gadgad lang nisbay alajuriy dhoob gadgad lang nisbey nisbatn ila aajur aajur yalang nisbey wahuwa aajur samay leedahay adawbu dhoobo almuxaragu lugubow libaycihi walanka nisbey dhoobadaasa gadgada jarkishageeya alaajuriy dhoobo gadgad lang nisbey dhoobada lakakuusa lenjejiya oo bulkeetmakadembe bulkeeto oo kale oo guryalka dhisada saddex boqol iyonayo lihidun hijrad marki roogdi waktigaasa usun bilmucaram geeriyooday sheekas wa abubakrin abubakar waay oo may sheegahay musanif wali anoogo oo afartun sanifeenga sheegahay wa abubakrin abubakar sheeki kunidiis leedahay magaashayna muxamadun muxamed waay muxamedkaaso ibn ibrahim ibrahim arishe alasfahaniyo tuuladiisna asfahani lanisbey baldatun min bilaadi lcajam waay magaalo oo cajam bilaadeed kumid asfahani leraw nisbatun ilaa asfahan way may loobsaday afar boqol iyo nayo ihdun yani wa kay ha ili hijirad marki roogjesun loobsaday wadaara qudniyo imaamu daara qudni wa imaamki xaafid oo bagdadka yaaliya nisbeysun imaam win wa imaam daara qudni imaam muxadis ho ed calimang nisbatun ila daari lqudni daar lqudni yalang nisbay xaaratun xaafid oo kabiiratun win oo bibagdada kumide wa xaafid oo ed win oo bagdadka yaal yalang nisbay dara qudni wasmuhu magaashay caliy bnu cumara yalaa hijrid marki saddex boqol ili ama shan roogdi yala dhali waan may geeriyooday saddex boqol iyo siyeeton i shan hijrid marki roogdi imaam yani daraqudni imaam daraqudni imaam edin wala xaakimu xaakim waay dadka afarton hadii sanitanga tiriyahay o anin kadaydaali sheekh wal xaakimu xaakim waay imaam alxaakim imaam muxadis sunum yani muxadisin kumida sagine muxadite muxamed bin cabdillaahi annaysaburi yelan kasay saddex boqol iyonayow labaatan i ko jirad marki roogdi la dhalay afar boqol i shan marki jirad roogdina geeriyooday wa abu nucaymin abu nuceym waay abu nuceym yani wa kay abu nuceym wa oo afartunka adkisanifenatiriyahay uda wa abu nucaymin kunidis abu nuceym sheekh laraay magashi axmed bin cabdillaahi bin axmed bin isaaq alasbahani yelan kasay saddex boqol iyo soddon iyo todoba ama soddon iyo li hijirad marki roogdi la dhali afar boqol iyo soddon sanad marki roogdin yani hijrada geeriyoodi abu cabdiraحman abi cabdiraحman waay kunidis abu cabdiraحman sheekhileray muحamed bin xusein alankasay magashi asulamiy qabiiladii sulami lagnisbay nisbatun ilaa sulaim qabiilatun mashhuuratun min gabail alcarab kumid wa afar boqol iyo toman iyonayo lama hijirada marki roogdi la obsaday wa abu saciidin abu saciid waay abu saciid kunidis sheekhileray abu saciid ahe magaashay maylan kasay axmed bin muhamed almaliniy magaaladiisna malini ling nisbay magaalado ay tuulado iskadhalidi ling nisbay nisbatun ilaa malin wahiya quran mujtamaca tuulo oonayo yani waa kay tuulooyin oo kulomeng magaashay malin lere min acmaali huraata huraat beerosha kumide yugaalo lijamiiciha malinga afar boqol iyo niyo tumon ila ma hijirada markidoogdiya geeriyooday wa abu cusmaana abu cusmaan waay wa awalu man calimtuho sanafa fihi cabdullaahi waay wa abu cusmaan waay wa abu kada waay wa abu kada kulli meela kacadafiyi wa abu cusmaan abu cusmaan kunidi sheekhi leray wa magaasha ismaaciil eleray asabuniyo saabuni lang nisbey saabun gadgad lang nisbey nisbatun ilaa camali shaqadis ya saabunka sagadgalaay saabuniya lanismey saabun gadgad mismee culamada baclishoona maereena obyaalshay kooshowa yani walaaga suubii jiray obyaalshay lankumid ah, wa saabunka shagahi jiray saasa lanka wa cabdullaahi bnu muhammad uma faawalu man calimtu sanafa fihi cabdullaahi bnu mubaarak waay uma muhamed bnu yani aslam waay uma alxasan waay uma kada waay uma cabdullaahi bnu muhamed alansari waay saasa aranta iskiilantimana وacabdاللahi بن mحمد wa alansaariy ansaari lang nisbay nisbatn il lansaar oo si khasraja ku dhaladay saddex boqol iyo sagaalon ishan hijrid markid ogdi markaasa la dhaladay yani afar boqol iyo siyeeton i ko hijrid markid ogdin huraad meel araanka geeriyoodi wa abu bakrin abu bakar waay dadka afarton sanif afarton hadii sanife may kumid aha abu bakrin waay abu bakar kunile magaashi axmed bin xusein bin cali reer bayhagiy imaam lbayhaqi lang nisbay nisbatn ilaa bayhaq magaalada bayhak leera lag nisbeeye garyatan o calaa cishriina farsakan min naysaburi magaalada naysaburi leraw labaatan iyo le yani labaatan labaatan irin irin foog yan jarte he bayhaqi alimaam bayhaqi imam macruf e mashhuur e sun muadite wa walacala lmusanifu musanifka may mudinya ataa ini lakoy bisuma uma lakoy fi lawalayn lamada hore uma lakoy may wa licilmihi musanifku may ogaaday bitaahuri zamaniyi fihima fi lawalayn lamada awal zamansho ini taahuri ya ogaay lamada hore uma tuslikoy wakay uma muhamed bnu aslam uma alxasan bnu naysaburi saelay lamadaas kalku yani yo zamansho eed inta akuray saas daraadeed uma uma nakoy hanasoyo han kala khilaafsan wakhalaaigo musanifka afartun walisanifeen mashuuriyaalsho horta ko ta hasisi hibil i hibil hakasisi markaasaa caamka weli uwa khalaaigwa kumid eredan caamka walama khasasa almusanifu markii khasisay almashaahira culmadii shuhuroowen bizikri husawka kushuhuroowen marki goona ahaan hibil hibil hibil ya kumidheha ereha tiri ya camama camimay fagaala mere wa khalaaig wa kumid er khalqiyaaliya kumide eh. khalaaigdaas oo laa yuxsawna lan kornoa ey laa yucaduna lan tiri korna likathratim si on badinyin min almutakadimiina culmadii hormaren kumide asxaabti taabiciinti wlmutaahiriina culmadii gadaal maren kumide imaam lmundiri zayn lciraaqi ibn xajar almawahi wlmanawi culmadaasay kumide wakad istakartu llaha tacaala wakad xaqiigi dhab ahaana istakartu llaha tacaala ilaahiya ku kheer dalabi fi jamci arbaciina afarton kulmiyakoodiya ilahay ku khayr dalabiyo xadiian min xadiiin xadiia afarton xadiis ini lakulmi iya ilaahay ku khayr dalabe ilaah khayrka sidkajart waafaji afarton xadiisa kulmiya yeeriyo ilahy shay kasto ada hool kasto ada sameeye soob maylin bahanya istikaare iyo mushaawara ini ada sameyd shay hoob ada suubiyaas dadka lishoorto dadka akhyaarte lishoort haddan istikaare sameyt markaasu bacda fatawakal ala llahi samaytred وaqad istakart laha tacaala ilahay iya ku kayr balabi fi jamci arbaciina fartun kulmiyakoodiya ilahay ku kayr balabi xadiian min xadiiin hadis ibtidaan liajli ibtidaain dayse darteed oo bihaulaai kuwan kadayda kuyal aimata aimadan eh aimadaas alaclaami cilmi badan alaimat laclaamay larey aladina yuhtada bicilmihim cilmisho lakadayda kama yuhtada bilaclaami calaa miyaalo salinkadayda ilaa dariigi jidkan marki ad maraasa jidkan dariigi maylka kasay wadi meelalakin tilmaamay gurigoosada e ooba marta inta mar inta mar geedko dheerakyaal inta ma calaa milkasa ilaas meeldeerasliku deeraajir culmadan oo ay madan en yoon cilmisha wa yoon yani wadada fayls siraatmustaqim lka deera kolkan yani ibtidaa bihaa ulaahi kuwan anoo kadaydaw kuwi alaimati imaamiyaalkan alaclaami cilmi badan kadaydaw sada calaamo oo milankadayda oo kale ah eh, anankadayda waxufaad lislaami yani ibtidaan liajli ibtidaain o bixufaad lislaami islaamka xaafidiintiis anakadayda ahe xufaad axkaamihi axkaam lislaam wa islaamka axkaamtiisan xifdiya sharciya bitacliimiha linaasi dadka tacliimen saas xifdiyaye wagadama lmusanifu musanifka marisi alistikaarata istikaariya marisi ala jamci hadi arbiciin afartunkun intisun kulmin istikaari kumarisi may walili dalabiha istikaarada yada dalabe min kuli caazimin koo go-aansadi kasta may lan dalabe istikaara calaa amrin go-aansadi lamba koy wal sameey ero inti walayon suubina ilahay ku keyr dalabay ilahu sidi kheyrkasi jar iwaafiji eroy saasa dartiya musanifka ada afartunka adis marki kulmiyaay yo cibaadey in lalagabo inti afartan subina istikaari samey a taas kalku kitaab marki inti bilaawan istikaara sameyto walkasta kheer an sasameyas oo dhan ba manaha may lafada istikaara an sameyto fakad ruwiya may la weriyey ana man ana min sacaadati ibni aadam ibnu aadam saciidnimadiis inuu sa may ba kumid ahaa yani ina sacaadadiis may kumid ahaa arila bilkala ilahay galisheni karaala naga i واsتiخاaرaة اللahi taعaala ilahay ku خayr dalba fi umurihi umuri بنi aadam ibn aadamka aramyaal shay oo dhan ilaahay ku khayr dal ilah aramtana fadabahay infududaay hoob khayrka kajarta min shagawati ibni aadam ibnu aadam dhul dorsashadiis may kumid aha tarku dalika kaasini kutal oo ilahay xugun shaynan karaadlanagan ilahayna sidii khayrkan ku dalam xadiidkan may ha ororey laa khaba man istakaara walaa nadama man istashaara rasulka walaa nadima man istashaara laa haaba mahoogow man istakaara lanka istikaaro samey mahoogow walaa nadima mishilaayo man istashaara rasuulkali sala allahu alayه wasalam oo kolka istikaarada shanisheena macruuf ahaan lama rakac lay tukadaase faatixada bacdisha gul yaalkaafiruun akriyaas rakacada ulu tan lamaad faatixada bacdisha suurat likhlaas akriyaas salaam nafsadaas mis sujuudu rakacada dembe sajuudiye mise bacda tashahud mise salaamta bacdishe ma yadhaase adkaarsan akriyaas allahuma nastakiruka bicilmika wastagdiruka bigudratika ilaa aakiri uma radini bihi ilaa fudras igaasiye may sameeye asri wayafcalu maa yanshariu ilayhi sadrured hibidsiya wali waasan nagdoo sameeyred walaagi sudaha ini sameeye ini walaagyohay kuhere hadii hebadte walban waasacnagd way salaadiya ka nage duaadiya ka nage mise duaadi shareediya ka nage ilaa hebadte walanka waasacnagdo saas oo kale way kolkan sheekh hada inti afartanka jamcina may heray xadiidka ka camal fali istikaari ha samey culimadaasna kadayda wali kolkan xadiidkausu ka camal falay afartan hadis lanki umada in shafiican nagade faqiha nagade fi zumrat lfugaha labiye kadalilay xadiidkaas hadis ka camal falo kor wa mismalka camal falo kor daciifun wala sheegi ba musanifka may ley waqad itafaqa alculamaau ay aktarhum aktar lculamaai culamada sudan badinyin ma iskuwaafageena calaa jawaazi lcamali camal fal binaanantis bilxadiidi hadidka camal falo xadiidkaas wa daciif daciif lkacamal falo inta lanka camal fale fi fadaail lacmaali camalyaalo fadlagoodana lanka camal falo camalkan inta lanki camalkan soobi intaas faleelayin lanki camalkan soobi hadiiska hadiistaas saas wa waana daciifa i walka camal fal kor ulmasadan badyin may weli hadiiska muktalishay makurataba maw taxliil i taxriim makurataba maw bal dhaaca cibaado layo ee dhaaca lanki suubiyon horta bedambi korshay mahaan dhaaca lay samaytay hadiiska mayki amaana dhaaca lay maha lanki afartun hadiis hifdi umadayng hifdi fagiha nagade inta nagade inta nagade darjadaasa helelay mal erni he kalkun wala adl kaamarahay may hadii rifriyolay ma hot dhaacalay ma aha bes hadis walka amal falkor ured akaama e boonay tacliil maka saabsan hadiska oo lanki asadi isla weela yani wa kay ha zawjadiis furo maas yani lanki sada walaan han lanki suubi xaaramo hadiska maka la us cibaado laybki buraarjihay hadid hadii cibaado laki buraarijiyaw camal dhaaca ilahi lkacdiya laki buraarijiyaw dhaaca lanki samay madambawayo hadid walka amal fal korureed mana weliba marki xadiidka laka camal falaw daciifka walka camal faleliley shardo kala jar hadii daciifnimadiisna ashadan nagan o welib amanta dhaaca lanka camal falaw ashadan nagan daciifnimadiis oo ashadan nagan sidee hadii xadiidka daciif nagdo waana dadka weriyen daciifnimadiis eedn um hoog badado dadka weriyanba lan kadaabe kajaromis lan been kutumoysida kajara markaasu sugo daciifnimadii fadaa'il acmaal markaas malanka amal fala walilay malka amal fala markaas may wala lan been low e xadiidki kadhahajar ama lan been kutumoysida xadiidki kadhahajar ruwaado kadhahajaran bes markaas malka amal falko kan walka camal falay daciif bahaade ha fadaa'il acmaal lanka camal fala lilay daciif oo shadiida ah ma eh daciif oo isku fududu um maana daciifa naftiyo shal eh lankin daciif hadiiskan daciif marki liley ko daciifun jidan iya liley mana oo jidan maylanka dare dadka weriyaayan lankumid e kadaabo ah beenlow ah besu kalkun hadis daciifun jidan iya liley mise sedi qof afar qof shan qof oo kulli daciifin hadiiska weriyaayan sanadka kajiraan daciifun jidan iyalku dabgile weli daciifun shireyda malka reebo daciifnimadis eedan darantu manaa lan kadaaba melagud yala uriyahay kolka yani hadiskan kan hadda lankadaabin makajaro walka camal faro karo wakad itafaka alculamaa culamada ma iswaafageen cala jawaazi lcamali camalfal binaanandis bilxadii lakamal falo hadiiskaaso daciif laf fi fadail lacmaali camalyaala fadiyaalsho lanka camal falo wamaca hada kan nacashay lagabyari musanif aladi dakartu ana sheegi min jawaazi lcamali bilxadii daciif xadii daciif camalfalsha binaanantis fi fadaail lanka camal falo kor walifadla sheega lankacmal falakor binaanantiala lagabo falaysa actimaadi ana tiirsadoo kay mahaana cala hada alxadiisi xadiiskan kan ay tiirsadoo kay mahaneed xadiiska hadii ning hormaraay man xafida calaa ummati e lastu mustanidan ilayhi faqad wa xadiiskan shileedis ma tiirsadahay usuna tiirsaday laakin walkara najar bal caleyhi cala alxadiisi na tiirsade wa calaa qawlihi na tiirsade wa calaa qawlihi qawli nabiy sala allahu alay nabo gool shayna kolkaas oo addaakili galaayo fi axaadiisi axaadiis dhahgalaw axaadiis taas oo asaxiyati anfaceyn may goolka liyubaligna rasuulka ka gooli sala allahu alay wasalam liyubalig hideersiyoy ashaahidu alxaadiru kano xaadirka an xadiis oo dheega hideersiyey minkum isin haal siinku mid ay asxaabta atiin alkhaaiba kan mogna hideersiyoy waay oo marki rasuulka hadlaay minkum lahay ay lahadlaayo asxaabta lahadlaayo asxaabti hoob la kutabi asxaabti maroogana ay lalhadle taabiciinti taabiciinti hoob dhamaadeen ay lalhadlay taabicu taabiciin uma liman bacdahum ilaa ywm lqiyaama o kalku ada nafta hada roogto deersiya lakilay kalku waleeda dheg qof kasta lalahadlaayo asxaab akben hooliyo dhamaysadeen taabiciinti hooliyo dhamaysadeen atwaacu taabiciin dhamaysadeen adi hada roogto liyubaliq shaahid adi lakilay maanaa minkum minkum khidaabka adikidhiyahay iwalilmid liyubaligi shaahidu kanoo xaadirka hideersiyoy minkum isinhaal siin kumid ay asxaabta i daski gadaal ka kooy doon isinhaal siin kumid ay alghaaiba kan magon gadaal ka kooy hideersiyoy xadiiskasa ictimaadka eh wa qawlihi wa calaa qawlihi qowl nabiy nabo gool sheeya ictimaade sala allahu alayhi wasalam nadar allahu ka gool nadar allahu alla noori imra'an qof alla noori imraagaas oo samica huwa imraagu suge e dheegay maqaalati kalaami kalaamkay dheegi yani kalaami mini kalaan anawabahi dheegi o kalaami min asxaabi ku dheegi o min atbaaci ku dheegi waaba atbaaci atbaac ku dheegi hawade sheeki markaasu dheegas ku dheegdi ilaa fawacaa reer xifdi a ha maqaaladi xifdi ey xafida xifdi ey ha magaaladi xifdi faaddaa huwa mankii sidaa i gududay ha maqaaladi gududi ilaa man lam tablughu lang andeernen an gududi lanki hadiiskaas an korgabna sheegi kamaa sidina an gududi samica huwa manka dheegey ha magaalada han dheegin gududi min gayri ziyaadatin walaa naqsin walnama ziyaadin sidii han dheegi walnama nuqsaamin ama faman zaada o naqas fahuwa mugayirun laa muadin maan lang ali lanka ziyaadiyo manusami lang walgududi mee lang waldoori waayo walbedeli un kaas alla noori iya rasuulka eri sala allahu alayh wasalam saas darteed xadiiskasa uskudeeli xadiiskaas ya uskude wa wa fi lxadiis xadiiska may kusugnaadey rasuulka ini eri sala allahu alayh wasalam man addaa ilaa ummati umadaylanki xadiisan an gudud xadiiskaaso waaxidan yuqiimu toosiyo bi bilxadiidi sunatan ka toosiyo aw yarudu bi bilxadiidi karadiyo bidatan karadiyo falahu mankaas aljanatu alay rasuulka xadiisaasana sun jir uma min alculamaai musanifka may lihe uma min alculamaai culimadu may ba kumid aha man ya kumida jamaca huwa manka kulmiya alarbaciina farton kulmi fi usuuli diini diinka salayaalshay ka kulmi wa bacduhum wa jamaca bacduhum bacdigoodana kulmiye fi lfuruuciya kakulmi wabacduhumna jamaca kulmiya fi ljihaadiya kakulmi wabacdum bacdlculamaa na jamaca kulmiya fi laadaabiya kakulmi wabacduhumna jamaca kulmiya fi lkhudabya kakulmi wakuluha kul lmadkuraati madkuraatun kulusho maqaasidu maqsuudiyaalala waay saalixatun subun radia allahu alla karahadla nagda can kaasidiha kaasidi lmaqaasidi maqaasidaas oy haningasaden alla karahadla nagda wakad ra-aytu may ra'yooyey eray anina jamca arbaciina fatunkul miyo soo raayoy ahama muhimsano min hada madkuuri madkuurkan kulihi kuli hada kan kuli shay kumuhimsan axaadiistan culmadan jamciyan wal kumuhimsan afartun ayni kulmiya raayoy wahiya arbiciintaas may buwaaha arbacuna afartun waayo xadiian min xadiiin xadiiin arbiciintaas oo mushtamilatun kulmiyaas oo calaa jamiici dalika almadkuuri madkuurkaas kaasee dhamaanteeda kulmiyaas afartun xadii o oh, nti hado culmadaasi jamiyan on kulmiyaas wa kulu xadiiin xadiid kastana minha min alarbiciin afartunka kumid ena qaacidatun saldhig waay qaacidadaas oo cadiimatun wiin min qawaacid diini diinka asaasiyaalshay kumid qaacidatun asal waay saldhig iyo asal waay qaacidadaas oo oh, cadiimatun wiin min qawaacid diini diinka asalyaalshay kumid wakad sanafa alculamaa wakad wasafa alculamaa culimaduna tilmaame hu xadiidka sideeka tilmaame biana madaar lislaam islaamka wareeg shayba aleyh ala xadiiiy oo huwa xadiidku sidee banisfulislaamiyey oo huwa xadiidku sidee ba tulutlislaamiyey o naxwu dalika rubuc lislaami ka tilmaameen haadisaasn uwi ya jamiye fartun e uma altazimu ana imaam nawawi shaanishay wa may laazimsadey fi arb fi hadi arbiciin afartun kon dhafiyo may laazimsadey an takuna hiya arbiciinta ini haato laazimside saxiixatan toofi aw haat wa mucdamuha mucdamul arbiciina fartunka aksar shoono fi saxiixay lbukhaariyi wa muslim bukhaariy muslim lamadi saxi kishaada waadkur an huse a arbiciinta sa huse macduufat alasaniidi sanadyaal shahaalasati lahdafi liyasulati selg nagdo xifduha xifd lahaadiisi aadisiyada idishosia nagdo wayacumal intifaacu intifacshono si caamag nagdo biha bilaxaadis intifacsho caamag nagd insha allahu taala ilaadi doono uma atbacu anan maydhaasiya ha arbiciintaas bibaabin araasi baabkaas oo labdi kafiyi alfaadiha baabkaas oo labdi fi labdi alfaadin alfaad koobaw shahaada alfaadaas oo alkhafiyati garsoonaysi wayanbagi may haboona likuli raakibin koofadow kasta fi laakirati aakhira fadaw mayn haboona an yacrifa nikas hadi tankasiti alaxaadis afartun hadis eh limaagi darteed ishtamalat hiya axaadis aleyh maagi shamlidi min almuhimaati waxyaalo muhim e shamlidi eh waxtawat hiya axaadis aleyh maa koob min atambihi buraarijin e calaa jamiici daacaati daacyaalo dhamaantiya lisku buraariji eh wadalika almadkuuru nu daahirunki daahire limanga daahirin ay tadabarahu amanka firfiriyo o alkitaaba kitaabka firfiri waictimaadi cala laayahaadi wa tafwili wastinaadin ilah ila laayahaadi walxamdu wnicmatn lah lilahi an sugnaade wtawfiq walcismatn bilahi ahaade musanifka raximah llahu mayleya wa yani wa kay saas wa uma min alculamaai culamada may kumid aha man ya kumid eh jamaca huwa manka kulmiyay alarbacina afarton kulmi afarton xadid kulmi fi usul diini diinka asalyaalshay ka kulmi usul diin manaa may langlajeede alumuur lictigaadiya langlajeed umuurta oo ictigaadide ho oo yani waa ka yalanlijeed wa umuur alictigaadiya sido oo kale culamada giibiyaaya uluhiyaat nabawiyaat iyo samciyaat sadidaas ya culamada giibiyaayana yani caqiida hadi la sadidaas culamada giibiyaaya uluhiyaat iyo nayaw nabawiyaat iyo samciyaat manaha alla subxaana watacaala walkataclog iyo ambiyada ilahay walkataclog iyo nayaw wala dhedheegi sad qabragii lakusheekoya xashrigii lakusheekoya nashrigii janadii nahaarti lakusheekoya saasaan gaibtimaaya walmuraadu biha tan musanifka waa isku leey unajeedada alumuur lictigaadiyatu umuurtaasoo almutacaliqatu taclugdo bililaahi caza wajal kataclug ilahay sifaas yelkin sheegay caqiiduwa ambiyada lakusheekoye samciyaadkina xashragi in hashrada nagnujeed wa bacduhum kalku culmada gaar ah afartun xadiiso caqiidi warmaayan iyo meelka kulmiyan wa bacduhum bacdulculamaai culmada bacdishoono jamaca huwa bacdaga jamciyay ha arbiciinti ya jamciyay fi lfuruuci fi lmasaa'il alfiqhiya usul hoob ler caqiididi furuuc hoob leron masaail fiqiya masalo oo beec kuwaramaas masalo jaraaxa kuwaramaaso nikaax masalo kuwaramaas masalo oo cibaado kuwaramaas ad yani furuuciyadara fighidi axaadiis kalkun oo figi daliilshi afartun ee qaarkoodana jamciyen wa bacdum bacd lculamaai jamaca huwa bacd jamiyey ha arbiciinaad ya jamiyey afartunka ya jamiyey fi lfuruuci fi lmasaa'il lfigiiyati ka jami wa bacdum bacd lculamaai jamaca huwa bacd jamiyey ha arbiciinta ya jamiyey fi ljihaadi fi fadaail kitaali kufaar kajami gaalada dagaalkooda fadlasho kajami wa bacdhm bacdlculamaai culamada bacdigoodana oo ahaadina fartun aho jihaad lay kusheekoyaayon qaarna saasasarika wa bacdhm bacdlculamaai culamada bacdigoodana jamaca bacdigi jamiyay ha arbiciinti jamiyay fi zuhdi zuhdiya kajami ahaadiis oo zuhdi lay sheegayan oo addunya silinku taba fadi wali addunyaadan kubaahanankamashguulan wali kubahant walinagabam wali adan kubahanayn kamashuulana ahadis kuwaramaayano addunya lakuzaahide aakhira lanjee addunya lakujeesado aakhira lanjeesad ahadis kuwaramaayana yoona jamiyan وبعض بعض العلماء ن جمع hو بعض جمي ha aربعين ka جمiye في الadاaب ka جمi aadاaب mayl wali hadi ad اsتicmaalo lamaxdiyo idibtiyo قool i فicl wali hadam adis aadاab kuwarmaayan iya yoona jamiyan fartum gaarko وبعضهم بعض الcلماء جمع جمyha arبcيnti جمy في الخdb خdبyaalya ka جمي aحاdيث oo yon dl خdbad fadlisha iyo kayfiyadi خdbada lang akriya iyo ya قاarna ka جمy nga fartong adيث ahe وkulha kul الarبcينaati de kolkun intan oo culmo e eh, kikastaba fartong adيث goon ahaan insani kuli shofay layn anina l وakulha kul arbiciinaati afartunyaalkan kulisho oo culmadan jamiyeen alati jamacuha culmada afartunkaas jamiyeen maqaasidu maqsuudyaal maqsadin lijami maqaasid laga jam maqsuudyaal maqaasidaas oo saalixatun suubon ey agraadun daman wa xasanatun wanaagsan radia allahu alla karaadlanagda can kaasidiha kaasidi lmaqaasidi maqaasidaas oy haani ingesadeen dooneen alla karaadlanagda aha wakad ra-eyto wakad ikhtartu may doorday anina hadii culamadaas taas kutub e sanifeen anina fartunko jamiyaana soo kale waan kumiimsangay galeelisha wakad ra-aytu may doorday ra'yooye e ikhtartu doorday jamca arbaciina afartun kulmiya koodiya doorda arbiciintaas oo ahama muhimsan min hada lmadkuuri madkuurinta madkuurkan laa sheegi kumiimsan kuli kuli hada kuli kuli lmadkuuri kan laa sheegi kuli shay kumiimsan ey ashad faaidatan mima jamacahu haula culmadan wala jamciyen faidada kubadan kaas kuwa jamciya galeeda wahiya arbiciintana jamciya may bua arbacuna afartun waay xadiian min xadiiin eh arbiciintaas oo mustamilatun kulmiyaaso muxtawiyatun koobaso kulmiyaaso ala jamiici dalika aladi kii dhamaantis koobas jamacuhu iyo kulmiya aimadan wala jamiyan oo dhan ah koobas wakulu xadiiin xadiis kas xadiis kastoo mina min alarbaciin kumide qaacidatun yani waa kay saas saldhig wa ama asal wa qaacidadaas oo cadiimatun win amrun kuliyun arangeedan win min gawaacid diini diinka asalyaalshay kumide xadiis kastoo diinka asalyaalshay hadis kumide kulmiye erefatun eedan muhimsan kad wasafa culamaau culmadu tilmaameen o hu xadiisku sidii hataa kailma ka tilmaameen biana madaar lislaami biana marjic lislaam islaamka nagashadiisba caleyhi cala lxadiidi niyay ka tilmaameen xadiis oo hata islaamka dhomkan laha arure eraayan culmadu ka tilmaameen xadiiskaasa jamiye oo huwa xadiiska ba ka tilmaameen nisful islaami eren islaamka axkaamtis walitusiya niskooshay xadiiska naka jar dadka eren aw thuluth oo huwa xadiiska ba thuluthu thuluth lislaam islaamka sadmeel adilan dhiibi meelotis ba xadiiska ma kuwarma eren aw naxwu dalika almadkuuri oo huwa xadiiska ba naxو dalika kaas walan dhow waay eren hulud walan dhow rubac oo kale diinta afar meel marki lakuel meelotis iyo abdiskan kuwarama eren ahadiistaasan qiimo badan ahadiistasa kulmiye ed uma altazimu ana ana may laazim sidey fi hadihi tan dhatiye may laazim sidey ti alarbiciin afartuntan oo tan e dhatiye may laazim sidey an takuna hiya arbiciinta inin agato saxiixatan ti fi aadis oo lakacamal fala iniha liyucmala biha fi lfalaa fadliyaalay eyr sabasila kacamal fala oo musanifku marki leeyi walmuraadu bikawniha saxiixatan usa leeyi anaha gayru daciifatin anlajeed saxiix layedhon hatoy ma eh daciif aynaganaelanglajeed kol maya dhaha gale xasan i saxiiba dhaha gala angri fatashmal lxasanat on kulmiya saxaabis wa mucdamuha mucdam larbiciin afartunka xadiis mucdamkoodi ay agtaruha agtarularbiciin afartunka hadis agtar shoona mucdamkaasay kaainug may haday fi saxiixay lbukhaariyi wa muslim muslim iyo bukhaari lamida saxiiha liannahuma lamadaas way ajal lkutub lmualafa fi lxadiid eh kutub la alifo adis atis la alif lamadaasan kuwi kolka axaadiistan afartunkan sheega fadawsadan badanyin saxiixeenga lakusheeniyer mana waadkuru anaan may huseyer imam nawaw raximahullah yacyaabinosharaf wadkuru ana may huse ha arbiciintas ya huse macduufat alasanidi sanadiyaalkeeda hal efati la hadaf asanid jamcu isnaadin isnaadin lijamiic asanid laka jamci isnaad may lere xikaayatu dariigi dariig almusilati dadeersiyaas lakusheekoy ilaa alfaad alxadid dadeersiyaas xadathana fulan waxadathana fulan waxadathana fulan can abi hurayrata silan widaayo marka demb saxaabiga laha kadhiyaw wadadaas lahamala oo abtirkaas eh abtirkaas e lengmay buaha diinten abtiryaleta lanki diintis abtirlaha katarjeedsuwayimano diinta abtiraleta yani hibil hibila sheekay hay kan kala sheege anin hibilo sheekay hay anin hibilo hakudheegi anin hibilo hakudheegi abi hurayra hakudheeri ali mana kalku saaso culmadii hor sanatan hala jarana yani sanad saasan tixina kalkan diintay walmakajartured abtirkay toosanyi lankoob abtirin lahan khatar ogda yani meel khatare galay kalkan dad oo diin oo saase wahay diinti yani ahadis abtir oo toosana lig nadaamlan raaw hadii sanadkaasoy lanhun daciifka jarbes hadiisi dhong lankaas daraadis lantuurered markada kalkan yani mayliya hadii ahadisun abtartunkan sheegaaw abtirsho xadafe weli ma sheegaw may weli tooban hadi sheege o kitaabkina muktasar y xadathana fulan axadathana fulan axadathana fulan ilaa ka hiri abi hurayra inti laku dira wed xifdi shay masahel nagda kolka si oo xifdi shay horta kitaa axaadiisa faylay sayo dood maka jaran sanadka wala ogiyeer faylay laakin xadatay kutabeen walan kutaba may xifdig lay fudeed nagdo waadkuru an huse ha axaadiisiya huse macduufat alasaniidi sanadiyaalkeeda halatati laxda rijaala langlijee rijaalo oo xadiidka matni shelikaderaw xadathana fulan xadathana fulan kitaaba winga dhikaaya ilaa an abi hurayrat alku saxaabiga lakukudhi kalku asanidasoy hadafe xadathana meelaa abi hurayra lay kubilaawe ibn cumar lay kubilaawe sl walan welaw lima liyashula xifduha xifd axaadis axaadiista safartunka xifdishoosisel nagas ilan alfaadiya bagaaban kore kuxifdido lfade وayacum اlintifaac intifaac shanasi caam nagad biha bilaxaadis lanka intifaac in sha allahu tacaala ilahay hadi doono وakad xaqaq allahu tacaala ilahayna insugi lahu linawawiy insugi ma tamanahu walisala insugi may welay arbicin nawawi iyolillan kastaba isohan akrisan kutube kale manbahaw mana mashhuur waay meel kas wadan kasto laseedab arbicin nawawi meel in yaalna oo islaamka dakise mal arigo ilahay sidi isufadaay an weli ilahay nafci shay aman ku weli wa ilaa ywm alqiyaama imamna raximah llahu yasanif kitaabka lili walan duaasu camalka khaalis soo beyi taasum anaa camalkaada suubiyaa soob ilahay dartise daaime socde manaa daaime ilaa ywm alqiyaama